bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin asmaaء اlafcaali wاlaswaat qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala maa naaba can ficli kashataana wصx huwa smu ficli wakada aw wahwa mah wma bmacna fcal kaamina kahur wغayruhu kawey wahayhaata nazur wاlficlu min asmaa'ihi calayka whakada dunaka mac ilayka kada ruwayda balha naasibayni wayacmalaani اlkhafda masdarayni wma lima tanuubu canhu min camal laha waakhir ma lidii fiihi اlcamal waxkum btankiiri اladii yunawanu minha wtacriifu siwaahu bayinu wma bihi khuiba ma laa yacqilu min mushbihi smi wma bihi khuiba ma laa yacqilu min mushbihi smi اlficli sawta yujcalu kada اladii أjdaa xikaayat kaqab walzam bina الnawcayni fahuwa qad wajab inta waxaan ka gelaynaa wax la yihahda asmaaء اlafcaal wاlaswaat fiiri waxa hadda laga hadlayo waa asmaa asmaadii waxay afcaal waxay magac u tahay afcaasha ayada ay naaibka ka tahay cindanaa asmaa wa hadihi اlasmaa hiya asmaa lafcaal w tilka alasmaa tacmalu tilka alafcaal alati tadulu calayha marka asmaa lafcaal waxaa la yihahda alfaadun taquumu maqaama alafcaal fi dalaalati calaa macnaaha wa fi camaliha asmaa lafcaal taasaa la yihahda waa asmaa oo afcaashii ayada macnada la ahayd macnaheedii tusinayso camalkii afcaashaas qaban jirtay oo min rafci faacilin wa nasbi mafcuulin na way qabanaysaa marka waxaa laleeyahay wuxuu iri maa naaba can ficlin ka shataana wasah wasmu ficlin wakada aw wahwa mah maa naaba wax ka naaib noqdo can ficlin ka naaib a ka shataana iyo wasah weeyaane huwa smu ficlina la yidhaahdaa tacriifkoodii waay kulu smin naaba can ficlin fi dalaalati calaa macnaahu wa fii camalihi huwa smu ficlin weeyaan wakadaa waxaa lamid eh aw wahwamah wakadaada waxaa weyaan kashaataana wasah weyaan wakadaa aw wahwamah saasay ay amhila waa kuwaas marka maa naaba can ficlin wixii ficilka naaib noqdo fi dalaalati calaa macnaahu wa fii camalihi kaga naaib noqdo kashataana iyo wasah wakadaa aw wahwamahna waa lamide eh, huwa smu ficlin weeyaan ismu ficlina la yidhaahda ayb marka ismu ficlinow haddiiba adiga ficilki macnihiisi ou tusinayo wa bitaali anahu yacmalu camala ficlihi limaada laa yustaqnaa can hadihi اlasmaa biafcaaliha maxaa iyada loo keenay marka waxaa leeya laba shay baa loo keenay marka ugu horeyso asmaa lafcaal hiyo awjazu min alafcaal way ka gaaban tahay ka lafdi ahaan mida kalena waxaa laleeyahay shidat اlxadath ama shidat اlficli aladii tadulu calayhina way ku tusinaysaa hadda haddaad tidhaahdid shataana ismu ficli maadi waa shataanadaas waxay naaib ka tahay bacuda fiiri markan shataana waxay tusinaysaa calaa macnaa bucawda wa hiy tacmalu calى macnaa bacuda bacuda zaydu shataana beytu muxamadin ama zaydun aad leedahay ko laakiin waxaa lagu leeyahay shataana waxay ku tusinaysaa fogaasha aad u fog shataana maa beyna fulaan wa fulaan aa lagu leeyahay hadaadaa tiraa bacuda maa beyna fulaan wa fulaan iyo shataana shataana ka macno weyn marka macnahaasna waa loo jeedaa lafdi ahaana way kafood hadaa tira inzil iyo nazaali hadaa tirahda nazaali ismu ficil ah akhafu nudqan min inzil waa wax la ogyahay wa marka waxaa leeyihi labadaas macna awgeed iyo asmaa ulacfaal loo keena markaasuu iri maa naaba can ficlin kashataana wasahu wasmu ficlin wakada aw wahwa asmaa ulafcaal waa laysku khilaafsan yahay laakiin alqowl aladii calayhi اlcumda cinda اnaxwiyiin anaha asmaa weeyaan wa kuluha mabniya wa fi lwaqti nafsihi liannahaa waa taana soo niri wakaftiqaarin wa ka niyaabatin can ilficli bilaa ta'ahurin wa kaftiqaarin usila wa ka niyaabatin can ilficli meeshii aan ku soo sheegnay tanaa loola jeeday kulu ismin yanuubu can ilficli laa yataatharu bicaamilin qablahu fahuwa ismu ficlin weeyaan wbitaali anahu yubnى limushaabahati alxarfa fi eh, dalaalati calى macnaa eh, alxarf ama calىa macna اficli oo maadiga iyo wixii lamid ah ayb markaasuu musanif wuxuu iri wmaa bima nafcal kaamina kahur wagayruhu kawey wahayhaatana zur wamaa kii oo bimacnaa ifcal la macna ah kaamina weeyaane kahura waa batay wagayruhu kaas wixii kasoo haray kawey iyo hayhaata weeyaa marka wuxuu ku leeyahay asmaء اafcaal calى ثalaaثi aqsaam maa dala calى amrin wmaa dala calى mudaaricin wmaa dala calى maadin markaasuu wuxuu ku leeyahy waxaa badan asmaaء اlafcaal alati taأti calى اawaamir taأti lilawaamir markaasuu yiri wmaa bima nafcal wamaa kii bimacna fcal ifcal la macno ahoo amarku tusinaya ka aamiin oo kale weeyaan kahura waa batay aamiin ismu ficlin weeyaan oo macayna waxay ka dhigan tahay allahuma stajib ay ka dhigantahay tahay walidaalika fiiri mudaaric kama yimaado wax kale sidaasay lafdigaas ku tahay wagayruhu waxa amarka ku tusinaya waxaan ahayn ka weey oo mudaarica weeyaano waa la yaabay atacajabu ah iyo wahayhaata waa fogaaday oo maadi ah nasura labadaba waa yaraadeen hadii loo fiiri asmaau lafcaal اltي tdul calى اmaadi aw اmdaaric ida quurina bma ydul calى اmri fahiy qaliila saasaa loo jeeda marka asmaaء اafcaal kaasaa la yihahda marka inay bmacnaa ifcal ku timaada nazaali daraaki aamiin sax mah waxaasoo dhan waa asmaaء afcaal oo bmacna amri ku timid weeyaan mida mudaaric ku tusinaysa ama maadi ku tunaysana waa jirtaa laakiin waa yartahay bictibaar haddii loo fiiriyo mida amarka ku tusinayso ayib taas waxa weeyaan eh, eh, asmaa lafcaal waa qeybteedii markaasuu wuxuu ku yidhi wاlficlu min asmaa'ihi calayka whakada dunaka maca ilayka kada ruwayda balha ناصبين wayacmalaani khafda masdarayni intana wuxuu ku tusinayaa asmaau اlafcaal inay qaybsanto waxaa lagu leeyahay waxay u qaybsantaa manquul iyo murtajal wax awal ismu ficil aan ahayn oo macno kale loo isticmaalay oo ismu ficli loo soo raray waa manquul waay midna aslan wadica min awali اlamri haakada inuu ficil ismulficil noqda ayaa loo dejiyey mathala hadda fiiri shataana iyo heyhaata iyo awah iyo mah iyo sah iyo waxaa weeyaan waa asmaa lilafcaal wadicat aslan lihada almacna asmaa lafcaala la yihahda midna waa manquul waa midda musanifka hadda inta noogu sheegay oo waxaa weeyaan jaar iyo majruur iyo daraf ama masdar a laga keenay markaasuu ku yihi ismu ismulficligi min asmaa'ihi waxaa ka mida ah, calayka a ka mide eh, wahaakadaa waxaa la mida eh, duunaka yaa ka mide eh, mac ilayka lagu daro kadaa ruwaydana waa lamid balha waa lamid naasibayn xaal ayiin wixii ka dambeeya nasbinay wayacmalaani اlkhafda hoos dhig bay ay ka shaqaynayaan masdarayni xaal ayihiin marka inta wuxuu kugu tilmaamaya asmaau alafcaal alqismu lmanquulu minhu fiiri calayka jaari majruur marartu calayka fii daarika haddaad ku iraahdo calayka jaari majruurna iska ahayd haddaan ku ira calayka zaydan ismu ficilay noqotay zayd macnaha korkaada ha ahaada zayd laazim u ah. duunaka waxaa weeyaan jalasa caliyun duunaka meel kaa sokaysoo fariistay darafay iska ahayd haddaan ku iraahda duunaka caliyan waxaa weyaan ism ficil waay ilayka haddaan ku iraahdo wahabtu hada اlmaala ilayka ama laka haddaan ku irah jaari majruur waay haddaan ku irah ilayka canii haddaan ku irahdo iga fogow wa ismu ficli ay noqotay marka waxa weyaan waa qismiga ama darafka laga keenay sidii duunaka amaamaka amaamaka hadian ku iraahdo yani ilzam amaamaka darf waa ma aha markaas amaamaka bimacnaa ilzam amaamaka haddii aan ku iraahdo jalastu amaamakana darf waay marka darafkaas duunaka iyo amaamaka iyo khalfaka iyo asmaa afcaal manquula min aلظuruuf ilayka maxaan ku iraahdaa calayka iyo wixii lamid eh ayagana waxaa weyaan jaari majruura laga keenay marka waxa weeyaan qeyb waxa weyaan aslan ismu ficliya loo dejiyey wax kala sataan shataana iyo hayhaata iyo wixii lamid ah qeybna waa manquula niri wax jiraa laga soo guuriyey qeyb kale waxaa laleeyahay waa shay manquul can shayin mafquud muhmal ah oo mathala haddii la yidhaahda balha zaydan lafdigaas balha bimacnaa dac zaydan waay balhadaas waxaa laga keenay masdar weeyaan oo laga keenay ficilkiisa muhmal buu ahaa yani hadda sidii mathala nazaali oo kale ficilkiisa inzila laga keenay ficilkii laga keenay waa jooga balha laakiin ficilkii laga keenay ma joogto marka ama masdar isticmaal ama ismu ficlu isticmaal labadaba waa manquul min ficlin qad uhmila ayaa laga keenay marka asmaaء اafcaal saddexdaasu ay qaybsataa aslan wax loo dejiya inuu isim ficil noqdo ka hayhaat iyo washataana iyo wax keyrkiis laga soo guuriyey keyrkiina ou joogo sidii calayka ilayka canii iyo wixii lamid ah iyo wax laga soo guuriyey waxa macnaha aan joogin laakiin macnaahaan u joogo waa sida balha oo kale ah markaasuu ku yiri wاlficlu ismu lficli aan u jeedaay min asmaa'ihi waxaa ka mid e calayka yaa ka mid e calayka zaydan bimacnaa ilzimhu aada leedahay ilayka canii ay tanaxa canii duunaka zaydan zayd qabo duunaka zaydan duunaka saariq haddaan ku irahdo bimacnaa khudhu waay ayib marka wahaakadaa duunakana waa lamid maca ilayka iyadoo la jirto kulligeed waxa waaye waa asmaa اlafcaal in dalat calى macna اlficli manquula min gayriha kadaa ruwaydana waa lamid balhana waa lamid naasibayni xaalayin kuwa wax nasbinay ruwayda zaydan macnaha yani ruwayda bimacnaa korid waay amhilhum ruwaydan yani usug sugid usug waay macnihii saas oo aayadii hadirta marka balha iyo ruwayda marna waxaa loo isticmaalaa asmaau اlafcaal fayaأti maa bacdahumaa mansuuba bihima waxa weeyaan ruwayta zaydan zayd usug balha zaydan zayd ka tag saasay noqonay waa asmaau اlafcaal wa yacmalaani اkhafda hoos dhigana waa camal falaan masdarayni xaal ay yihiin haddii la yihah ruwayda zaydin balha zaydin haddii la yidhaahdane ismulficli waa ka baxeen masaadiray noqdeen ruwayda zaydin zayd korashadiisa bal ha zaydin zayd korashadiisa saasay noqonaysaa marka waxa weeyaan taas taqsiimkii asmaau lafcaal ou lahay waay xugumkeedii wamaa lima tanuubu canhu min camal lahaa waakhir ma lidii fiihi lcamal axkaamteeda waxaa ka mid ah, wamaa shaygii lima wamaa ficil limaa tanuubu canhu wamaa xugum dheh limaa ficil u sugnaaday tanuubu canhu ay ka naaib noqonayso min camalin ah lahaa midaanu u sugnaaday wa akhir dibmari maa mamul dibmari alcamalu asiga camalka lidii midaanu u sugnaaday fiih fi lmacmuuli ay ku camal fasha khulaasat lqowl laqbada intaadan gaarin waxaa asaas u ah asmaa lafcaal waxaa lagu leeyahay wain kaana tanuubu can اlficli laakinaha laa taأkhudu jamiiع اlafcaal falaa yajuuzu huna ay fi asmaaءi اlafcaal an yataqadama calayha macmuuluha oo meeshii daraaki zaydan ay ka ahed zaydan daraaki lama dhihi karo meeshii hayhaata alcaqiiqu ay ka ahed alcaqiiqu hayhaata oo asigoo lagala jeedo macnaa laakiin faacil maba hormarayabo ee mafcuul unbaa hormari kar meeshii calayka zaydan aan ku lahay zaydan calayka lama dhihi karay markaasuu ri wamaa shay limaa tanuubu wamaa xugum limaa ficil u sugnaaday tanuubu canhu ay ka naaib noqonaysa asmaadan oo min camalin ah lahaa lihaadihi اlasmaa macnaha wuxuu ku leeyahay asmaau اlafcaal waxay camal falaysaa ficilkay naaib ka tahay camalkiisoo kale oo hadda daraaki adrigsow kama naaib ahayn adrig shaqadii ay qaban laheedoo ficil wafaacil ay daraaki zaydana qabsanaysa iyadana ismu ficli ah inzil sow ficil amar ah, ma ahayn ficil isimka ah, ficiloo laga keeno nazaali zaydan haddii la yidhaahdo ayadana waxay keenaysaa ficilkay ka naaib tahay shaqaduu qaba jiray asmaa afcaalkana qabanaysa wamaa xugum camal limaa afcaal u sugnaaday tanuubu canhu midaan ay ka naa'ibu noqonayso min camalina lahaa lihadihi اlasmaa bay u sugnaatay waxaa dheeraad e laakiin waakhir taasay kaga duwan tahay waakhir dibmari maa macmuul dibmari alcamalu fiihi asiga lagu camal falo lidii midaan u sugnaaday yani macmuul hadihi اlasmaa akhir canha falaa yajuusu taqdiimu اlmacmuuli calى asmaaءi اlafcaali kama kaana jaaئiza an yataqadama almacmuulu calى asmaai ish calى alafcaal sidaasaa laleeyahay marka amhiladooda waa badan tahay asmaa lafcaalka waxa weeyaan ismu lficli haddii uu faacil godanayo ma ficilkiisa hadduu faacil godanayo waxaa wey asna faacil oo godanaya mathalan hayhaata maxay naaib ka tahay bacuda bacuda ficil laazimay ahayd bacuda zaydun hayhaata zaydun unbaa idana haye sah maxay naaib ka tahay uskut maxay u baahan tahay faacil uskut sah can hada alxadiidi baan ku leeyahay hadduu ficilkii ahay adrig muxamadan ay ahade ismulgii ficilo ficilkaa laga keenay daraaki muxamadan alaleeya asigane marka waxa weyaan asmaau lafcaal tacmalu camal alafcaal alati tanuubu canha hada waaxid thaaniya anahu laa yajuusu liaxadi an yuqadima macmuula hadi alasmaa calayha falaa taquulu calayka zayda fatuqadim zayda calayka makuu banaano intaas weeyaan ayb marka amhiladeedu waxaa ka mide eh, qowl shaaciri fahayhaata hayhaata alcaqiiqu waman bihi wahayhaata khilu bilcaqiiqi nuwaasiluhu hayhaata hayhaata alcaqiiqu meesha caqiiq la yihah way naga fog tahay io waman bihi ninkii meeshaas degan wahayhaata khilun waday baa aa fogaaday oo bilcaqiiqi ku sugan wadaygoo nuwaasiluhu aan xariirinayno waagii hore hadde baabuur ma jirin diyaara ma jirin marka waxaa meel oo shan boqol oo kilomitr ku jirta inaad gaartid bilayaalay kaaga baahnaa jirta wa min dalika qowl shaacir ayda waahan lisalma huma waahan wawaaha hiya almunaa low ananaa nilnaaha yaa layta caynaha lanaa wafaaha bithamani nurdii bihi abaaha ilaa aakhirihi yaa ka mid waahan lisalma wawaahan wawaahan bimacnaa waxa weeyaan eh, cajab iyo wax la qaata ayadaa ugu haboon hiya almunaa ayadaa yidi diilka aya low ananaa nilnaa haddaan gaari lahayn buu iri yani waa amal hadan aynoo xaqiiqi bulahay low yaa layta caynaaha labadeeda indhad maxaan u lahaan wayne lana anaga iyo wafaaha bithamanin maxaan u heli wayne nurdi bihi abaaha macnaha gabadhii aan aabaheed kaga eh, mahar ahaan u siina way ma ulajeedada waahan waahan taasaa loo jeedaa iyo hayhaata hayhaata iyo wixii lahal ah ayib ishkaaliyadu waxaa imaanayso waxaa la maqlaa layihi qowl shaaciri yaa ayuha almaa'ixu dalwii duunaka inii ra'aytu nnaasa yaxmaduunaka inuu nin yiri yaa ayuha almaa'ixu midka ceelka biyaha ka guraayow dalwii duunaka yani khud dalwi waaye ninka hoos ku jira biyaha nin kasta wadaantiisa ninka u rabo biyaha u soo gelina marka markaasuu leeyahay ninka biyaha dadka u qaybina wadaantayda qabo inii ra-aytu dadka waxaan ku arkay yaxmaduunaka inay ku mahadinayan waxaad fiiri marka dalwi duunaka dalwi oo u inay isim ficil eh, macmuulkiisa ou yahay duunaka oo ismulficligana macmuulkeeda uu ka hormaray annagana waxaan ihi waakhir maa ladii fiihi lcamal waxaa lamid ah layidhi kitaab allahi calaykum fii suurati الnisaa kitaab allahi calaykum waxay u eg tahay kitaab allahi calaykum ilaahay kitaabkiisa qaata markaasaa waxaa laleeyahay labadan iyo waxay lamid eh waxaa lagu awilayaa calىa taqdiiri caamilin mutaqadimi maxduufin yadulu calayhi maa qablahuma maa bacdahuma oo macnaha waxaa weeyaan kitaab allahi calaykum ilzamuu kitaab allahi oo ficilkaas ah kitaaballahi nasbisanaya calaykumkan ka dambaysa ma nasbisanayso sidii qaacidadii ahayd ismulmacmuul laa yataqadamu alayhi macmuuluhu ismulficli laa yataqadamu caleyhi macmuuluhu saynuu u jebin yaa labadan meel iyo wixii lamid ahoo yarkoo soo aroori waa la ta'wiilinaya sidaasay leeyihin ayb markaasuu wuxuu ihi waxkum bitankiiri اladii yunawanuu minha wa tacriifu siwaahu bayinuu waxkum xukmi bitankiiri اladii isimkii nakira ku xukmi yunawanu la tanwiina oo minha min asmaa afcaali ka mid wa tacriifu siwaahu midka ka soo haray macrifayntiisana bayinu waa cadyahay marka tanna waa taqsiim kale waa asmaa afcaalka qayb aslan waxa weeyaan wadica nakiratan weligiis ba iska nakira waay oo tanwiinka maba ka laazimabo kamaba tagabo wa waahan iyo weyhan iyo wixii lamid ah wa asmaa اlafcaal jaat fi اlasli munakara haadihi xukumkeeda waa iska nakiro lama dhahay hadii la tanwiiniya lannahu daa'ima hiya munawara taas waa nakiradeeday laazimaysaa waxna waxaa weyaan leeh minha maa lam yunawan waxna tanwiin maba lahabo wa huwa kulu ismi ficlin yadulu cala اlamri nazaali taraaki maxaan ku iraahdaa iyo wixii la hal ah daraaki nazaali ayaga weligood calayka duunaka tanwiin ma laha kulligood waa macaarif waaye ayb sidii damaa'irta iyo ishaaraadka ay macrifooyin ay macruufoo yihiin soo hartay maa huwa saalix litanwiin wa cadamihi kan waa marka midka xukumka u yaalo marka laba musanifku waa ka aamusi liwuduuxihi minha maa laa yakuunu ilaa munawanan fa huwa mulaasimu waahan iyo wixii lamid a ah waay midna waxa weeyaan daa'ima laa yajuusu tanwiinuhu wahuwa alasmaa alati dalat calaa alawaamir oo sidii nazaali iyo daraaki iyo aniri oo kale ayib inta soo hartay waxa weeyaan mid waxa weyaan saalix lian yunawan wa saalix an yutrak wa hada aladi lahu hada اlxukm in kaana munawana fahuwa nakira in kaana gayra munawani fahuwa e, macrifa kayfa idan mahala waxaa lagu miithaaliyey sax iyo wamah iyo wixii lamid ah haddaad sahin iyo mahin haddaad tiraahdeed waa nakiro haddaad sax iyo mah tirahdana macrifo waa hoseen ku garana marka haddaan ku iraahdo sax haddaan ku iraahdo aamus can hada alxadiid aladii anta bisadadihi sheekadan aad ku dhex jirtid ka aamus waay haddaan sahin ku iraahna waxaa waaye uskut can kuli xadiid waa mutlaq sidaasaa lagu kala garanaa baa layidhi markay ay munakar tahay tadulu calaa maa tadulu calayhi nakira markay macrifo tahayna maqsuud bishay muxadad intaas weeyaan marka wuxuugu yiri waxkum xukmi bitankiiri ladii midkii nakirayntiisa xukmi yunawanu la tanwiinahu minha min asmaai alafcaali midkii la tanwiininayo oo qaabil litanwiin wa tarkihi ah haddii la tanwiiniyo waxaad tidhaahdaa nakira waa mahin sahin dheh wa tacriifu siwaahu hadduusan tanwiinsanayne bayinun waay wa tacriifu siwaahu midka kasoo haray macrifayntiisana bayinun waay marka waa kaas xaya hal xaya halan mahin mah sahin sah iyo wixii lamid ah baad leedahay wmaa bihi khuطiba maa laa yacqilu min mushbihi ismi اlficli sawtan yujcalu musanifku wuxuu ku leeyahay wamaa kii isimkii khuudiba lagula hadlo bihi bilismi maa laa yacqilu xayawaan aan waxba garanaynin isimkii lagula hadlo oo min mushbihi ismi lficli ismu lficli wax shabaha ah yujcalu sawtan sawdaa laga yeela hadda ismu lficli waxaa weyaan adawaad istukhdimat lidalaalati calaa macnan lilcuqalaa sidaas hadda aan maanta dhan soo wadnay waxaa jirta ayadaas wax lamid ah eh, laakiin waxaa lagula hadlaa xayawaanaad ay yihiin dadaa waxaa le war nimankii waay waasheen naxwiyiinta ah marka xayawaan maa lala hadlaya haddana ayd keenteen dadaa inay sidaas yiraahdaan laga yaabaa waxaa laleeyahay bal dadka xoolalayda weydii xoolahaas magacyaalay u leeyihiin markii oo oo laciya magacay leeyihiin markii wax laga reebay reebaya ay leeyihiin waa sidaas waay hadda mathalan dameer oo kale markii in la erya la rabo kir kir a laleeyahay kir macnaha waxaa waa ismu sawd magac oo xayawaan oo khayru caaqil ugula hadlay ri markii le shohsho ayaa la leeyahay geeli sidaas oo kale wax kasta waxbaa lagula hadlaa bay leeyahay marka carabtiina sida annaga aanu leenahay bay aygana xayawaanaadka wax kula lahaan jireen markaasuu waxaa laleeyahay mathalan waxa weeyaan markii ritiga iyo wax ay kicinayaan ji ji yay carabta dhihi jirtay idaha markii in wax la eh, wax loogu yeero la rabo xa xa yay dhihi jireen aricadkana caa caa ayaa la leeyahay walidaalika waxay dhihi jireen alyowm kuntu ana xaaxaytu wa caacaytu maanta dhan arigii baan celcelinay waay xax aan ku hay maanta dhan ayib farasta markii wax in laga reebo la rabo waxaa la dhihi jiray halan markii macnaha baqalka in wax laga reebo la raba cadas yacni joog waay marka waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waa asmaa loo dejiyey in xayawaanaadka lagula hadlo asmaau lafcaal lama dhahayee waxaa la leeyahay asmaau laswaat markaasuu wuri wamaa shaygii khuuiba bihi lagula hadlo wamaa isimkii khuuiba bihi lagula hadlo maa laa yacqilu waxaan waxgaranayn isimkii lagula hadlo oo min mushbihi ismi lficli ficil wax shabaha ah sawtan ismu sawt ah laga dhigaya marka waxaa lagu leeyahy halan waa ismu sawd lizajri اlkhayl wa cadas waa ismu sawd lizajri اlbagli wahaakada sidaasaad leedahay ayib maxaan idhi min mushbihi ismi lficli aan idhi laakiin wixii haddii ismulficli shabahin ka qowli imri lqays alaa ayuha leylu tawiilu alanjali uu yiri bisubxin wama lisbaaxu canka biamhali fiiri markaan alaa ayuha leylu atawiilu alanjali buu ri habeenyahaw dheerow miyaadan faydmanaynin miyaadan faydmanaynin marka alaa ayuha leylu leylka hadda hadalka lagula hadlay ma aha ismu sawd lannahu laa yushbihu asmaa alafcaali ko midda kale inamaa nazla ley mansilata man yacqil markaasuu sidii qof bani aadan ula hadlay taas way ka duwan tahay ayib markaasuu iri kada ladii ajdaa xikaayatan ka qab walzam bin annawcayni fahuwa qad wajab ayib carabtii maalan waxaa kamid ah hadda ashcaartii laga maqlay cadas maa licabaadin alayka calayki imaara aminti wahaadaa taxmiliina aliiqu owri cadas macnaha iska xasilo joogso maa licabaadin ninkii la yiraahdo imaaratun calayki korkaada maanta imaara kuma dhulkiis xukume waad uga soo baxday aminti waad aamin ahaatay wa haadaa midkan taxmiliina aad ximbaarsan tahayna aliiqun waa mid xur amaante nin la raadsanay buu ahaa marka boqorkii gurigiisa waan kasoo baxnay dhulkuu xukumaye marka faradiisu la hadlayaa isagoo yaxmad اllah calىa maa ancama bihi calayhi min alinfilaat ayib markaasuu uri kada aladii ajdaa xikaayatan ka qab walzam bin annawcayni fahuwa qad wajab kadaa midkaa waxaa lamide midka oo xayawaanaadka aan waxba garanaynin lagula hadlay aladii kiibaa lamid ajdaa xikaayatan xikaayo muujiyey ka qab oo kala waay walzam laazim bina nawcayni labada nooc binahooda asmaau laswaat iyo asmaau lxikaaya fahuwa asiga qad wajaba waa waajibay oo ku leeyahay marka waxa weeyaan ashyaa waxaa jirto magaceedu loo bixiyey waxa iyada ka imaanayo mathalan seefta markii lagu garaacayo samictu qab qabata sayfi qab qab qabta waa dhicitaankii waay waxaa sheygaas magac loogaga bixiyey ficilkii dhicitaankiisi maxaad albaabka qabqab noogu siinaysa maanta aan kulehay ismwaxaa waaye xikaayo waay wixii dhacay baan aniga sideeda usoo guurina xikaaya saasaa la yidhaahda ayib waxaa weeyaan haaq oo lilghuraab waxaa weeyaan quraabkii qaaq uu yiri aada leedahay qaaq qaaq hadeertaan waxa weeyaan magac ma aha laakiin sawdkii quraabkii yaa laga soo qaatay xikaaya lagu magacaabaa xayawaanaadka aswaada ay soo dirsinayaan ay soo dirinayaan hadda eh, laxihii macaac ayay yidhaahdeen macaac waxa ismulxikaaya weeyaan ah, geela sawd uu leeyahay ariga sawd uu leeyahay sawdkaas haddii eh, wixii sidoodii loo soo qaato tacbiiran cama qaalahu kaanaka tuxaakii dalika alxayawaan sidaasaa laleeyahay marka waa lagu leey sida ariga u yeer sida dameerka u yeer sida kale waa kaasa marka waxaa lagu leeyahay kadaa midkaa waxaa lamid eh asmaau laswaad waxaa lamid eh aladii ajdaa xikaayatan kii muujiye xikaaya bimacnaa lamaa tuxaaki alxayawaan bisawtihi sidaasuu yiri markaad leedahay xikaayo w ka qab waa ah la mid ah oo xikaayo u ah eh, seefta dhulka meeshay ku dhacayso falzam laazim bina nawcayni labada nooc binahooda laazim fahwa binahaas qad wajaba waa waajibay asmaau alafcaal iyo asmaau laswaad iyo asmaau lxikaaya kulligeed waxa weeyaan waa mabniyaadkay ka mid yihiin liannahaa ashbahat asmaa alafcaal nuuna atawkiidi nuuna atawkiidi labadii towkiid nuunkoodii buu u baab yahay markaasuu musanifku wuxuu yihi lilficli towkiidu binuunayni humaa ka nuuna yidhabanna waqsidanhumaa yuakidaani ifcal wayafcal aatiya daa طalabin aw sharطanin maa taaliya aw muhbata fi qasmin mustaqbala waqala bacda maa walam wabacda laa wgayri ima min طawaalib اljaza waakhira اlmuakad iftax kabruza washkulhu qabla mudmari laynin bima jaanasa min taxaruki qad culima wاlmudmar axdifanahu ila اlأlif wain yakun fi aakhiri اlficli alif baabkaana wax kasii bilaabaynaa tamhiidka ah nuuna towkiid waxaan soo dhaafnay nuuna towkiid hadaadan iloobin annahu min alcalaamaat alati takhtasu biاlafcaal waa yaan soo dhaafnay bidaayat alalfiyat bni malik yaan soo dhaafnay oo min calaamaati اlficli oo amarka waxyaalaha lagu garanayo dalabka iyo waxaa kamida isimka ficli weyaan ayb waxaa kamida nuunu towkiidka oo waxaataan soo niri bidaayat alalfiya waataan soo niriyey bitaa facalta wa atat wayafcali wa nuuni aqbilana ficlu yanjali maxalu shaahidka wa nuuni aqbilana ficlu yanjali ficilka waxaa lagu aqoonsan karaa nuunta aqbilana ku jirto nuunu towkiid sawaaun kaanat khafiifa aw thaqiila kaasaa loo jeeda wa nuuni aqbilana ficlu yanjali ko mida kale waxaan soo dhaafnay fii nafsi tilka alabwaab in ficil nuunu tawkiidka ficilka mudaaric hadduu galo in la binaynayo afcaasha waa tan saddex u saarna ficil maadi waa mabni ficil amarna waa mabni cala alqowli saxiix ficilka mudaaric bas ah mucrab ka ah bishardi khuluwihi min nuuni tawkiid wa min nuuni eesh anniswa labadaas markaasuu musanifku wuxuu leeyahay waatuu soo yiri waficlu amri wamudiyin bunya waacrabu mudaarican incarya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaatin ka yaruucna manfutin aana soo dhaaftay marka maanta axkaamtii nuuni tawkiid iyo ficilka in lagu adkeeyo ah yuu kaaga hadlay wuxuu ku yiri lilficli tawkiidu binuunayni humaa ka nuuna yidhabana waqsidan humaa lilficli ficilka wuxuu leeyahay tawkiidun adkayn binuunayni lagu adkeeyo humaa nuun labadii nuunne ka nuuna idhabanna io waqsidanhumaa labadeeda nuun waay nuun tawkiid athaqiila idhabanna nuun tawkiid alkhafiifa iqsidanhumaa labadiiba waa isku xugum waa tii ay soomaalida markay laqbaynayso idhabanna tag oo tag oo tag waayo saddex joor baa laleeyahay idhabanna nuunteeda markii la shido idaa ban haddii lagu yihaahdane tag oo tag waa laba weyaan nuunta towkiidka thaqiilada akharu taأkiida lilficli min alkhafiifa waxaas waa isilaax laakiin eh, hadda eh, carabta ficilka inuu muaked yahay unbaa la fahmaya laakiin tikraar ma aha macnihiisa markaasuu ku yiri lilficli wuxuu leeyahy towkiidun adkayn binuunayn lagu adkay humaa annuunu towkiid thaqiila kadhabana wthaani nuun towkiid alkhafiifa kaqsidanhumaa labadaas waa labadii waxay ku kulmeen fii qowli اllahi tacaala layusjanana walayakuuna min asaagiriin layusjanana nuuntaas waa nuun towkiid اkhafiifa ficilka min ajlihi buniya calى اlfatxi yusjanana ficil mudaaric mabniyun calى اlfatxi litisaali binuuni towkiid bishardi an yakuuna mubaashira walayakuunan fiiri walayakuunan waa lamid le layakunan layakunana meeshii laga dhihi lahay baa la fududay waxaa lamide eh, lanasfacan binaasiya lanasfacanna asalkeedii saasay ahayd nuuntia la takfiifiya lanasfacan binnaasiya sidaasaa la yiri markaasuu wuxuu ku leeyay yuakidaan ifcal wayafcal aatiya daa طalabin aw sharطan ma taaliya aw muhbata fi qasmi mustaqbala waqala bacda ma wlam wbacda la wgayri ima min طawaalib اljaza waakhir اlmuakad iftax kabruza wuxuu leeya musanifka yuakidaani waxay adkeeyaan ifcal ficilkaas ifcalo ficilka amar ah labadii nuun waa lagu adkeeya yuakidaani labadii nuun waa atowkiid اthaqiila wاlkhafiifa ifcal bay adkeeyaan wayafcal bay adkeeyaan ficil mudaaric waa midka labaad aatiyan xaalu yahay mid imaanayo daa طalabin ficil amar ficil mudaaric oo طalab ku yimid waxa weeyaan waa la adkeeya aw sharطan shardigoo taaliyan imaa imaa raacsan na waa adkeeyaan aw muhbatan yuakidaani muhbatan ficil mudaaricoo muhbatna way adkeeyaan fii qasamin dhaar gudaheeda mustaqbalan xaal muhbatkoo mustaqbalan ee tusinaya istiqbaal wa qala wuu yaraaday towkiidkii ficilkii mudaaric in la tawkiidiyo oo bacda maa dhacay io wa lam wa bacda lam dhacay io wa bacda laa dhacay io wa gayri imaa imaa waxaan ahayn gadaasheed dhacay oo min tawaalib iljaza ah intaas waxa weyaan wuxuu kaaga hadlay alficlu aladii yanbagii ow yajuusu lahu an yuakad si ka gaabanaan kugu soo khulaasaynay ficilka amar yajuusu taakiiduhu binuunayni mulaqan ficil amar w yuakidaan ifcal taas iska bix waxaa cagsigeede ficilka maadi lama taakiidiyo daraba darabana lama dhahay daraban lama dhahay marka labadaas ficil cagsigay isku yiin fiiriyaa ficil amar yajuusu tawkiiduhu wa ficlu maadi laa yajuusu tawkiidhu muطlaqan intaa waa naga baxay ficilka mudaaric yajuusu tawkiidhu fi amaakin wa yamtanicu tawkiidhu fi amwaadic intaas baa hadeertaan iyay arinta ku dhan tahay marka yuakidaani labadii nuun waxay adkeeyaan ifcal ficil amar waaye waa ka baxni kaas ficilkii mudaaric baa laga gelayaa marka meeshaan wa waa adkeeyaan laakiin shuruud ficilkii mudaaric goormaa la adkaynaya aatiyan daa alabin alab inuu ka dambeeya la rabaa ficilka amar ah markuu alab kutusi ficilka mudaaric alab markuu ku tusinayo waa markii nahi ama ducaa ama istifhaam iyo wixii lamid markay la xariirsadaan yaa waxaa la yihahda ficil mudaaric oo alab ku tusinayo waa ifcal waa soo marno idribana zaydan idribna idriban zaydan labada waa lagu leeyahay ficilka mudaaric waa la taakiidi karaa bishardi an yakuuna daalan cala alabi waxaa tiri litadribana zaydan zayd waa inaad garaacda laamulamriyaa la xiriirsatay ayib nahyigaa lamide walaa tadribana zaydan nahyiga waa alab istifhaamkia lamide hal tadribana zaydan waa lamid intaas waxaa weeyaan ducadii waa lamid asigane kuli waxa weeyaan ficil mudaaric idaa dala calى اطalabi yajuuzu ta'kiiduhu binuunay الtawkiid laazim ma aha litadrib zayda walaa tadrib zayda whal tadribu zayda nuunti waa la xadfi karaa laakin qaabil lita'kiid binuuni tawkiid intaas unbaa taa loo jeeda ko taas waxa weeyaan daa talabin aw sharطan hadduu ficilki yuakidaani waxay adkeeyaan shardan ay adkeeyaan ficil mudaaric oo shardi ah ama yafcal bay adkeeyaan shardan xaal uu yahay shardigoo taaliyan raacaya imaa raacay fiiriyaa ficilkii mudaaric haddii shardi ou dhaco ficlu shardi hadduu noqdo ficil waa mudaaric فعل shardi buu noqday hadana haddana imaa buu ka dib dhacay in la adkeeyo waxaa laleeyahay waa badan tahay taas kathiir waay waxaa lagu miithaaliyey qowl اllahi tacaala faima tathqafanahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum hadaad heshid dagaalka gudihiisa hadaad ku heshid waxaad ku argagaxgelisaad ku kala eridaan ninkii ka dambeeyo macnaha waxaad ficil waxaad ku samaysaa dadkii maqloo dhan ay ku cibro qaataan marka fiiri tathqafanahum waa ficlu mudaaric oo haddana shardi dhacay liannahu imaadaas in iyo maa waaye in xarfu shardin jaasimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu wa jazaaؤuhu marka maa oo zaa'id ah la jirto haddii ficlu shardi oo in shardiyo ah oo maa ah, lagu tarkiibiyey ay ka horeyso in la taakiidiyo yaa badan oo badan ilaa qaar ay waa waajibka leeyihiin faimaa tadkafanahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum taas waxaa weeyaan aw shardan imaa taaliyan aw shardan aan dhaha aw shardan imaa taaliyan waay aw muhbatan fi qasmin mustaqbalan aan kugu bmacnaa yuakidaani muhbatan ficil mudaaric oo muhbat oo nafyi aan ahayn bay akidayaan fii qasamin oo dhaar gudaheeda ah muhbatkoo mustaqbalan hadana mustaqbal ahoo aan ahayn bimacna alxaal aan ahayn bimacna almaadina aan ahayn mathala fiiri hadaa tiraa wallaahi latadribana zaydan hadaa tirahdid wallaahi latadribana zaydan haddaad tiraha tadribanadaas maxay tahay waa ficil mudaaric mustaqbal ah haddana fii jawaabi qasamin you dhacay wallaahidaas jawaabay rabtaa latadribana laamtee jawaabteedii waay marka kaas waxaa laleeyahay in la taakiidi waajibba waay marka fiiri midna waa waajib waa marka hadda aan ka hadlayna in waqaca almudaaricu muhbata mustaqbala fi jawaabi qasman yajibu taakiiduhu binuun wallaahi latadribana tallaahi laakiidanna asnaamakum tallaahi laakiidanna asnaamakum saasaa laleeyahay midka oo markuu uu ficlu shardi dhaco oo imaa lagala hormarane taakiidkiisa kathiir waay inta kalena musanifkaa sheego waqala bacda kada buubu ku yiriba marka maxaan idhi waaqicu jawaaba qasamin muhbatan inan inan aan lakala faslinin baa la rabaa haddii qasamkii asiga lakala fasliyo waxa waaye markaa taakiidka laazim ma ah ayib haddii uu mustaqbal ahayn oo tiraa wallahi laa yaquumu zaydun ilaana hadduu istaagaya haddaad tiraahdid waxa weeyaan lama adkaynayo laakiin mustaqbalan latadribanna waad garaaci doontaa zaydan mustaqbalan kaasaa lagala jeedaa calaa kulli xaal ficilka mudaaric axwaashaas u leeyahy hadda wuxuu kuu sheegaa markaan waqalla waxaa yaraaday ta'kiidkii ficilkii mudaaric la ta'kiidiyo bacda ma maa oon in ay ka horeyno imaa aan la dhihin iyo walam wa bacda lam iyo wa bacda la laa gadaasheeda iyo wagayri ima imaa haddaysan ahayn oo min tawaalib iljaza wixii jazada keenayay oo dhan oon imaa ka ahayn gadaashood in la adkeeyo waa yartahay tahay intaasuu ku leeyahay ayib waxaad leedahay ficilkii mudaaric haddii aad tiraa ma maa araaka huna meeshaan yaan kugu arkin haddaad tidhaahdid lama taakiidinayo liannahu waxaa weeyaan waa ficil mudaaric oo maa ka horeeya in lagu adkeeyo waa yar tahay in laga daayaa badan laakiin maca daalika waradad min qowli اlcarabi bicaynin maa arayannaka haahunaa il baan meeshaan kugu arkaa arayannaka arayannaka marka fiiri ficilkii araadi waa mudaaric maanaana ka horeyso markaasaa waxaa la yiri waana la taakiidiyey waxaa lamid ahaa la yiri bacda lam lam ficil mudaaric lam adrib lam yadrib lam tadrib oo kale in la yidhaahdo lam yadribanaka zaydun zaydku ma garaaca in la yihahdo waa yartahay lam yadrib zaydun in la yihahdaa badan oo lam yadribka zaydun in la yidhaahdo laakiin in lam gadaasheed ficilka mudaaric oo dhacayo in nuunu towkiid la geliyo waa yartahay wa min dalika qowl shaaciri yaxsabuhu ljaahilu maa lam yaclama shaykha calaa kursiyihi mucamama uu ku mihaaliye yaxsabuhu ljaahilu wuxuu u malaynayaa maa lam yaclaman hadduusan ogaanin nuunu towkiid khafiifa shaykhana u malaynayaa cimaamad saare calaa kursiyihi xaal uu yani wuxuu ku tilmaamayaa nin baa nin caano usoo lisay burihii caanihii lagu lisay xumbadii baa ka kor noqotay xumbadii marka geela caanihiisa gaar ahaan xumbadooda aad bay isu qabsataa waxaa laga yaabaa caanihii labubar inay joogo xumbadana ay buraha kor u dhaaftay ama ama ama toobtaha dheh ayib marka waxaa laleeyahay wuxuu ku leeyahy caanihii markii toobtaha ku lisay oy xumbadii ka kor noqotay xumbadii kor u taagneed markaad kor kasoo fiirisa meel kaa fog nin sheekh ahoo cimaamad ay madaxa uga duuban hadba u moodaa kulahaa caanahan u lisa badigooda marka maxalu shaahidka maa lam yaclaman ou yiri maa lam nuunu tawkiidka waxaa noo imaan doonto nuunu tawkiid alkhafiifa idaa wuqifa calayha yajibu qalbuha ilaa alifin lanasfacaa aada leeda hadaad ku istaagaysid marka hadda maa lam yaclama u yihi maa lam yaclaman ay ahayd nuun towkiid khafiifa waqafa calayha fataxawalat ilaa alifin ayib wabada bada wa bacda laa laana waa sidaasoo kale waxaa weeyaan laada naafiyada ah gadaasheeda in waxna haddii laada naahiya tahay waa dalabay kamid tahay laada naafiyada laga hadlaya haddaan ku irahdo laa tushriku billaahi shay-an macnaha laa tushrikana billaahi shay-an haddayna nahyi ahayn saas looma taakiidi karo wa min dalika qowluhu tacaalaa wataquu fitnatan ka cabsada laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa laa tusiibana aladiina laa tusiibana aanan asiibaynin waa nafyi waay hadday nahyi ahaan lahayd laa tusiibana ha asiibin nahyiga waa inaad kala garataa laqbada nahyiga iyo nahyi iyo nafyiga haddaan ku irahdo laa tushriku billaahi ilaahay uma shariig yeelaysid iyo laa tushrik bilahi ilahi ha uu shariig yeelin nahyiga kaas waa nahyiga iyo nafyiga kala garo wاnafyu ablagu fi dalaalati اlmacna اlmuraadi min الnahyi haddaan ku iraahdo laa taznii haddaan ku irahdo nafyi waay laa tazni haddaan ku irahdo nahyi waay wاnafyu ablagu fi fi اlibticaadi can الshay laa taznii markaan ku iraahdo waxaan ku leeyahay maba zinaysanaysa waxaan kaaba dhigayba ninba ay zina ka dhacaynin markaan ku irahdo laa tazni waxaa weye khaaif minka an taqaca fi zina marka fiiri laa yushrikuuna biاllaahi shayئa haddii lagu yihahdo umaba shariig yeelayan dadkaas dad la yaqaano waa haddii lagu yihahdo laa tushrikuu biاllaahi shayئa ilaahay ha u shariig yeelina khaaif minkum inaad ilaahay u shariig yeeshaan saas waay ayib markaasaa waxaa la yidhi wagayri ima imaa waxaan ka ahayn gadaasheeda ficilkii mudaaric in la taakiidiya ma badno oo min tawaalib اljazaa waxa oo labada ficil jasmisanaya waa badan yihiin manaa kamide maa kamide mahmaa kamide e, ayunaa kamide waa badan yihiin waxaa lagu leeya wixii in oo maa wadata ka soo haray oo imaa la isku qabta wixii kasoo haray min adawaati اljasmi gadaasheed ficilka mudaaric in la taakiidiy ma badno waa yar tahay haddii la helana waa yar tahay waxaa laga mid dhigaa layihi man nathqafana minhum falaysa biaayibin qowl shaaciri ou yiri man nathqafana minhum ninkan ayaga kamid ahoo aan helno falaysa biaayibin cidiisa uu laaban maayo ninkaas nin aan qafaalanay noqonay fiiri man oo ficlu shari ismu shardi ah ficilkii kadib dhacay yaa nuunu tawkiid alkhafiifa la geliy mana qafan a manna waxa weeyaan imaa ma aha oo adawaatu shardi inti ma aha ayadoona macnaha gayri imaa ah yaana haddana ficilkii maca daalika la taakiidiy ayib markaasuu ku yihi washkulhu qabla mudmari laynin bima jaanasa min taxarukin qad culima wاlmudmar axdifanahu ila اlalif wain yakun fi aakhiri اlficli alif washkulhu xarakay ficilki qabla mudmari damiir horkiisa mudmarkoo laynin macnaha fudud bimaa xarakay jaanasa mudmarkaas u eg oo mujaanis u ah mujaanasa macnaha macnaha shakligiisa u eg waay bimaa jaanasa oo min taxarukin taxarukoo qad culima la ogaaday marka ficilka oo la ta'kiidinayo oo ficilka oo la ta'kiidinayo hadayna waaw ljamci iyo alif اlاثnain iyaa muanath mukhaataba oo kuwii aan ku tilmaami jirnay amhilat lkhamsa hadduusan ahayn waxa waaye aakhirkiisa iska kordhig taas hadda sharxeeda waaba kasoo tagnaan umalayna oo maxay ahayd musanifka ha wuxuu iri wa aakhira almuakadi iftax kabruza taasaan ka tagnay waftax kordhig aakhira almuakadi ficilka la adkayna aakhirkiisa weligaaba iska kordhi kabrusan waaye ubrusan soo muuqo nuunu tawkiid اkhafiif oo alif loo bedelay waqf awgeed waaye kabrusan ficilka hadii ficilka amar fiiri idriba u ahay haddii nuunu tawkiid la xiri idribana aakhirkiisa waa la fadxinaya ayib ficilka mudaaric yadribu oo u ahay latadribana aakhirkiisa waa la fadxina marka waataan soo niriyey ficilka mudaaric haddii nuunu towkiid la xiriirsato yubna cala alfatxi waxaa saas loo yeelo fatxada loogu binayna nuunu towkiid hadday thaqiilo tahayna cibaara can nuunayni awaluhumaa ah, saakin ou yahay ficilka haddii ou amar yahay idrib aakhirkiisa wuu hoos dhigan yahay aakhirkiisa wuu reeban yahan saakin wa ficilkii aakhirkiisa saakinka ahay haddii nuunu towkiid oo mida hore saakin lala kulmiyo iltiqaau saakinaynaa dhacay marka ficilka aakhirkiisaa la kordhigaya takhaluso min iltiqaai saakinayn markaasaa waxaad leedahay idribana ficilkii mudaaric oo keligiisoo muhbat eh lama towkiid ma geli karee amaraa galay litadrib litadrib zaydan ay ahayd ficilka fiir aakhirkiis wau reeban yahay nuunu towkiid hadday khafiifo tahayna waaba reeban saakinayn haday qiilo tahayna awaluhumaa saakin iltiqaau saakin litadribanna yaa laleeyahay latadribanna ayb marka ficilka aakhirkii saasaa loo fadxinaya warkaas warcad waay imaa tathqafanna fa imaa tathqafanna oo kale waa tii hadda aan soo niri imaa tathqafanna ficilkaas hadirtaan tathqafan tathqaf ay ahayd ficilka waa reebnay nuunu oo awalkeeda uu reeban yahay iyo fadioo reebanaa kulmay takhalusu min اlاqtiqاai saakina fadi marka waa aakhir mؤkd iftax kabrusan saasaa lagala jeeda markaa kadib wuxuu ku yidhi washkulhu aakhirkii waxaad xarakaysaa qabla mudmarin mudmarka hortiisa ama washkulku ficilkii xarakey qabla mudmarin damiir hortiisa ama qabla mudmari leynin damiir oo mudmari leyn ah ama qabla mudmarin mudmar hortiisa mudmarkoo laynin fudud ama liinin bimaa xarakay jaanasa oo munaasib u ah damiirkaas oo min taxarukin ah taxaruku qad culima la ogaaday saas marka tiraahdo wاlmudmara waxdifana goy almudmara dalika almudmara goy ixdifanahu goy ila alif maahine waxaan rabaa inaad si fiican u fikirtid wax iska sahlan oo sii dhib badnayn weeyaan ficilka haddii uusan alif اlاثnain ama yaau اlmuanathati اlmukhaaطaba ama ya ama waaw اljamci marka fiiri ficilkii hadii uu ficilkii hadduu mudaaric noqdo wuxuu godanana alif اlاثnain ou noqdo ama yaau اlmuanath اlmukhaaطaba ama waaw اljamaaca yaa laga hadla xugum gooni a ah waay hadda aakhir اlmukad iftax kabruzan aan tan ka suuro gelaynin bal hadda fiiri ficilkii oo waawljamaaca godanaya yadribuuna asoo ah asoo yadribuuna a nuunu towkiidi gile sidii nuunu towkiid loo geli kara wax inaad ka hormarisid istifhaam iyo dalab iyo shardi inaad ka hormarisid waay hal oo kale ka hormari marka hal tadribuuna hal xarfu istifhaam tadribuuna ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil asoo saas ah waxaa lagu yidhi nuunu tawkiid geli markaan ayb nuunu tawkiid haddii la geliya hal tadribuunanna ay noqonaysaa hal tadribuunanna saddex nuun ilaa nuunta mushadadkaa cibaara can nuunayn waay iyo nuun kale halaatha nuunaat mutataaliya ay noqotay nuunta horeo ficilka lagu godayay yaa la goynaa litawaali اamhaal nuunta hore haddii la gooyo waxay noqonaya hal tadribuuna ay noqonaysaa nuuntii nuunu tawkiidka horo reeban iyo waawdii oo reeban oo faacilka ahaydaa kulmay markii saas dhacdo yaa waxaa lagu leeyahay waawdii oo faacilka ahayd waa la goynaa ayib markii la gooyo waxay noqonaysaa hal tadribunna hal tadribunna oo hadda ma aad lahayno wa aakhira almuakad iftax kabrusan ma lahayno ficilka aakhirkiisa in la kordhiga lama rabo inoo bacdahay ugu dambaysay markaasaa lagu leeyahy midkan aa la diidaa washkulhu qabla mudmari laynin damiirkii oo damiiruliinka ahay mudmaruliinka ahay oo waawgiiha ahay waa la goynaa markii la gooy ficilka lama kordhigaaye damiirkii la gooy xaraka u munaasib ah meeshii looga tagaa ficilka aakhirkiisi oo waa maxay waa damo waaw maxaa u munaasib eh damo hal tadribunna icraab haddii lagu yidhahdo tadribunna ficlu mudaaricun mabniyun markaan maya waxa waaye faasil waay tadribunna ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti nuuni اlmaxduufati litawaali اlamhaali nuuntii horeo la gooya lagu godaa ayib wاldamiiru almaxduufu aladi huwa alwaaw liiltiqaaءi saakinayn faacil mabniy cala sukuni fi maxali rafcin ayib ficilkan mabni ma aha miya maya liannahu waxaa weeyaan nuunu towkiidkii iyo ficilkii waxaa ku kala dhex jiro waawgii tadribuuna waawgeedii oo faacilka ahay wa in xudifa lafdan fa huwa muqadarun eesh taqdiiran faacil lama goyn karo waa jooga marka annaga waxaan soo nariyey wa ficlu amrin wa mudiyin bunya wa acrabu mudaarican in cariya min nuuni towkiidin mubaashirin hadday nuuni tawkiidka mubaashir ahayn kaan yufsala bayna alficli wa bayna nuuni tawkiid bwaaw اjamaaca aw alif ااثnain aw yahi muanath اmukhaaطaba marka waxaan leenahay waaw inay meeshan ka maqan tahay maxaana tusinaayo waxaana tusinaya ficilkan madmuumka ah ficilkan aakhirkiiska madmuumka ah ficilkaas aakhirkiisa waxay ana almaxduufa hunaa waaw طيب walidaalika fiiri qur-aanka hadda meelo badan layaquulana aladiina io layaquulunna ah ku jirta kala gara maanta wixii ka dambeeya layaquulanna waxuu dhihi doonaa waa ficil oo waxba aanan la xariirin oo zaydun layaquulanna azayduuna layaquulunna saasaa la leeyahy layaquuluna markay tahay waaw baa meesha ku qadaran oo faacil ah layaquulana ina markay tahayna imaa faacilki inuu hormaro ama faacil isim daahiro layaquulana ladiina aladiina faacil loogaga dhigo marka layaquulana iyo layaquuluna laba kale sida qur-aanka waaatu zakaata waaatawu zakaata dad badana isaga mid tahay waaatawu zakaata zakadii la baxeen waawda hadii la godo waaatu zakaata zakada bixiya amar waawda haddii la reebo waatu zakaata zakada bixiya amar waay wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata ficil maadi waay aqaamuu way oogeen wa aatawu way bixeen way bixiyeen waay ayb marka haddii ficilka yaa ulmuanath mukhaadaba ku jiran yahayna sidaas oo kale waa tadribiina ayadoo ahayd hal gili hal tadribiina nuunu tawkiid la geli hal tadribiinana nuunta hore litiwaali amhaalu xadaf hal tadribiina yadi iyo nuunu tawkiidkii horeo reebana isla kulmi iltiqaau saakinayn yadi gooy yadi markaad goysad waxaad kaga tagtaa ficilka akhirkiisa xaraka yadi la goy munaasib u ah oo kasradii ah hal tadribina faimaa tarayinna min albashari axada sidaasay noqonaysa marka musanifka uu hadda kaaga hadlayaa oo fiiri washkulhu ficilki xarakey qabla mudmari laynin qabla mudmarin damiir hortiisa mudmaro koon laynin jilacsan waxa weeyaan waaw ay damo ka horeysa alif ay fatxa ka horeyso yo ay kasra ka horeysa mudmariliin la yihahdo bimaa xarakey jaanasa mujaanis oo wuu eg oo min taxarukina taxaruku qad culima la ogaaday waaw hadduu ficilka aakhirkiisa yahay dama ka hormari hal tadribuu hadday ya ficilka aakhirkiisa yal ou goto hal tadribiina hadday alif tahay hal tadribaani tadribaani alifta waxaa laga hormariya fatxa marki maa qabla alxarfi aada xaraka munaasib saartid walmudmaraxdifanahu waxdif gooy almudmara gooy ixdifana waataan nidhi hal tadribunna waawgi waa goynay waawdii markan goynay yaa xaraka munaasib waawga la goy oo dama aha ficilka aakhirki saarna hal tadribunna yadi markii hal tadribiina ay ahayd yadi aan goynay yadii la goy xaraka munaasib oo ah yaan ficilka aakhirkii saarno hal tadribinna aan nidhi ila alif oo aan la goynaynin ficilka fiiriya alifka lama goynayo hal soo geli sidii nuunu tawkiid loo gelin karo hal tadribaani nuunu tawkiidku adkay hal tadribaaninna ah. saddexdii nuun marka nuunta hore goy hal tadribaani waxaa la leeyahay labadii markaa nuuntii marka alifki in la gooyay ahayd hadda sidii waawdi oo hal tadribuna iyo yadii hal tadribina aan u goynay alifti in la gooya ahad markaasuu ku yiri ila alifa alifta lama goyn karo oo marka siday tahay alifta sideeda ku baaqiyeel nuunu tawkiidna keena hal tadribaan dhe hadday khafiif tahay haday thaqiil tahayna hal tadribaani dheh nuuni tawkiid yaa waa lahoosm waa kordhigneed aslan hal tadribana bay ahayd nuunu tawkiid hadda maanta waa lahoos dhigay markii alif اlاثnain ay ficilka faacil u tahay tashbiihan binuuni alficli marka hal tadribaani ciraab haddii lagu yihahdo tadribaani ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti الnuuni اlmaxduufati litawaali اlamhaal wاlalifu faacil wa nuun tawkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab ficilkaa maxaad u leedahay mucrab waaye liannahu fusila bayna nuuni tawkiidi wa bayna alficli bialif اlاثnain annagana waxaan soo niriya ficilka mudaaric waxaa la binaynayaa idaa baasharat bihi nuunu tawkiid hadday la xariirsato maanta nuunu tawkiid iyo iyo ficilkii alifa udhexaysa marka waa la ecraabaya wاlmudmara xdifanahu waawdi iyo yadi baa la goynaa ila alif hal tadribaani walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun fiiri tattabicaani aliftii waay tattabicaani aliftaas faacil waaye nuuntii ficilku godnaay maxduuf litawaali amthaal nuun tawkiid laa maxal lahu min alcraab wa in yakun fii aakhiri alficli alif macno kalaa noola bilaabanaya nooca ma oo xoogaa adag marka dib baan u dhigayna wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin